bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi wصaxbihi ajmaciin waxaan kusoo dhex jirnay sharxii kitaabkii alcaqiida alwaasitiya <clears throat> waxaan si gaara ugu dhex jirnaa bayaanu sifaati اllahi wa asmaa'ihi اlxusnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyaalkiisa iyo sifaadka ilaahay ou leeyahay ou adoomankiisa isu baray haddii aad magacyaalka ilaahay aad baratid sifaadkiisa aad baratid ilaahay baad ogaa aada garanaysaa marka musanifku wuxuu iri waxaa galayo wayadkhulu fii haada maa wasafa bihi nafsahu ilaahay naftiisa wuxuu ku sifeeyey fii acdami aayatin aayatan ugu weyni badan oo fii kitaabihi ku soo aroortay xayثu yaquulu allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuumu ilaa aakhirih musanifka hadda waxa weeyaan baabkan markii uu noo soo cadeeyey ahlu sunna waاljamaaca waxaa lagu yaqaanaa inay ilaahay asmaadiisa dhammaanteed ay sugaan maa warada fi kitaabi اllahi wmaa saxa fi sunati الnabiy salى اllahu alayh wasalam sifaadkiisana sidaas oo kale ayagoo ku khilaafsan dadkii mubtadicada ahaa ee lagu yaqiinay inay wax taxriifiyaan ama wax ay tacdiiliyaan lagu yaqiinay markaas baa waxa weeyaan dacwadaas ama qaacidadaas uu taqriiriyey adiladeedii buu inta ka sheegayaa marka nusuustan oo dhan waxa weeyaan allatii warada fiiha eh, bacdu asmaaءi اllahi tabaaraka wa tacaala marka aayaadkii ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ay ku soo arooreen iyo wax noogaga sheegaya sidii aad qanaaco u qaadatid in ilaahay asmaadaas uu leeyahay asmaadaasna sifada laga ishtiqaaqa ilaahay uu leeyahay markaana ilaahay aad ku baridid asmaadiisa qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa marka wuxuu leeyahay waxyaalaha ilaahay uu isku sifeeyey waxaa ka mid eh alasmaau alatii waradat fi acdami aaya marka ilaahay asmaadiisa waxa weeyaan sifaadna way tahay oo waataan hore usoo niri maa min ismin ilaa wayushtaqu minhu sifa bikhilaafi alcagsi acdamu aayatin waa aayada aayadda loo yaqaano aayat اlkursi waxaa aayatulkursi loogu magacaabay lidikri lkursiyi fiiha kursigaa lagu dhex sheegay sidii qur-aanka suurad kastaba wax iyada lagu dhex sheegayaa lagu magacaaba hadda suurat lbaqara bimacnaa asuura alatii dukira fiiha qisat lbaqara marka keligeed ma ah laakin min abrazi macaalimi hadihi suura alxadiid can qisati albaqara ee kamid markaasaa lagu magacaabay inay acdamu aayatin ay tahayna waxaa noogu daliil nebiga ubay bni kacbi weydiiyo wuxuu nebiga ku yiri ubayow ma garanaysaa abalmundir baa la yidhaahda kunyadiisa acdamu aayatin fii kitaabillaahi ma taqaanaa buu markaasuu ubay bnu kacbin wuxuu iri allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum markaasuu nebigu wuxuu iri cilmiga ha kaa farxiya buu iri macnaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam aada buu ugu farxay saxaabigaas inuu gartay asagoo nebigana hore ugu sheegin laakiin ijtihaadkiisa ku gartay inay aayaddan qur-aanka ugu weyn tahay nebigana sawaba ra'yahu markaasuu iri liyahnika alcilmu cilmiga macnaha ha ku bogaadiyo ha ku farax geliyo marka acdamu aayatin fi kitaabi اllahi tacaala bishahaadati الnabiy sal اllahu alيه wasalam aayat اlkursi wa kamaa ana acdama suuratina ay tahay suurat lbaqara waxa weeyaan walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'aan alcadiim suurat lfaatixa lagala jeedaa acdamu suuratin weeyaan tanna acdamu aayatin marka asmaada ilaahay ku soo arorta waxaa ka mid allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa waa allaha ousan jirin ilaa huwa asaga mooye ilaahay waa allaha xaqa ah oo ilaah kale ousan jirin ilaa huwa asiga mooye alxayu allihii noolaawa alqayuumu ee qumid badan alxayu min alxayaat hadda alxayu ismi weeyaan sifadiisana alxayaad waa labadaba ilaahay waan ku sifaynaa ina lilaahi xayaatan wallahu tabaaraka wa tacaala huwa xayun saasaan leenahay marka xayaatada fiir bani aadamka waxaan leenahay wuu nool yahay yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxay ilaahay baa noo sheegay oo qofkan fulaan xay fulaan meyit baa laleeyahay magacii haday iska waafaqeen laa yacni tamaathula fi lmusama in macnihii haddii ay lafdiga iska waafaqeen macnihin iska waafaqeen maaha qofka bani aadamka xay baa la yidhaahdaa waa hadduu nool yahay ilaahina xay baan leenahay laakiin labadii xayaato waa kala duwan tahay xayaatullaahi alxayaatu alkaamila weyaan lam tusbaq bicadamin walaa yalxaquhaa fanaa bikhilaaf xayaati اlmakhluuqiina kuliha marka alxayu weeyaan alqayuumu qumid badan alqayuumudaas waa siqatu mubaalaga waxaa lagala jeedaa alqayuum bimacnaa alqaa'imu binafsihi allihii asiga shu-uuntiisa uqumay laa yaxtaaju ilaa gayrihi min almakhluuqaat alqaa'im binafsihi saas waa laa yaxtaaju ilaa gayrihi min almakhluuqaat walaysa lahu xaajatu ilayha laa ilaa طacaam walaa ilaa walad walaa ilaa shay ilaahay waxaa weyaan ghaniyu can makhluuqaatihi ayib hadana alqayuum waxaa la yihahda wاlqaa'imu calىa gayrihi bimacnaa alqaa'imu calىa gayrihi ana kula almakhluuqaat qaa'imat biamri اllahi tabaaraka wa tacaala laysa hunaaka makhluuq ystagni can illahi laxdaة waaxida wa min aayaatihi an taquuma الsamaau waاlardu biamrih ina allaha yumsiku الsamaawaati waاlarda an tazuula walain zaalataa in amsakahumaa min axadi min bacdih marka alqayuum labadaas macnaba way leedahay oo allihii isku filnaa geyrkiisana ku filnay wa oo laa yastagni canhu gayruhu wa huwa mustagni can gayrihi alxayu اlqayuum qur-aanka meelo badanay kaga soo aroortay ama saddex meel baa la yidhaahdaa alif laam miim allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum bidaayat suurati ali cimraan wa suurati طaha wacanat اlwujuuhu lilxayi اlqayuum iyo midan walidaalika kathiiru min ahli اlcilmi waxay leeyihiin alsmu اlacdam aladi ida duciya allahu bihi ajaaba huwa alxayu اlqayuum walidaalika inuu qofkii ku dadaalo ilaahay markuu baryayo inuu yidhah yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum acطinii kada yaa xayu yaa qayuum ikfir lii danbi yaa xayu yaa qayuum way fiican tahay isimkaas in ilaahay labadaas isim ilaahay in lagu baryo ayb laa taakhuduhu ilaahay ma qabato sinatun gamaanyo walaa nawmun hurdana ilaahay ma qabato min kamaali sifaatihi waxaa kamide laa yactariihi naqsun jala jalaaluhu sina waxaa la yihahdaa awalu nowm qofka markuu indhahasaan isku sii leeyahay wixiina waa maqlaa laakiin hurdaa soo hayso gamaanyo baan yihahdaa noomkana waxa weyaan xiska qofka markuu ka tago waa naqsi walidaalika waatan ay fuqahada leeyihiin qofka hadduu hurdo weesadiisa way buray lianna wax ka yimid warkama haye inuu eh, riix ka timaado inuu macnaha xadath ku dhaco ayaa dhici karto iskama warqabo wamaa yajri xowlahu warkamahay naftiisa wax ku socdan xataa ma ogo wa hada laa yaliiqu biاllahi tabaaraka wa tacaala marka sida nebigu yiri in allaha laa yanaamu walaa yanbagii an yanaam ilaahay ma hurdo mana mana u qalanta mana u laa'iq aha ilaahay inuu hurdo jala jalaaluh ayb eh, athar oo eh, sixadiisa hadda aanan garanaynaa nabiyullaahi muusa yaa weydiiyey almasaaniid athamaaniya alatii jamacaha alxaafid ibn xajar ay ku soo arortay ou iri ilaahay subxaanahu wa tacaala muusa yaa weydiiyo ilaahay inuu hurday in kale markaasaa laba qaaruurad baa loo dhiibay nabiyullaahi muusa layidhi kala hay markuu saa u kala haayay uu labadii qaaruura ama labadii dhalo uu labada gacmood ku kala haayay muddo dheer uu haayay hurdaa qabatay markuu isku soo dhowaadaba wuxuu arkaa labadii dhalo isku dhici rabto markaasuu kala celina haddana waa soo jeeda markii dambe tabarti baa ka dhamaatay waxa weeyaan labadii buu isku dhuftay labadii waa isku jabeen markaasaa layihi haddii ilaahay uu hurdi lahaa kownkan dhan sidaasuu u baabi'i lahay lianna allaha tabaaraka wa tacaala huwa aladii yumsiku asamaawaati walard marka kayfa yaliiq an yanaama jala jalaaluhu hadda sanadkaas ma xasuusta intuu eh, la egyahay sixadiisa laakiin kitaabkaasuu kusoo arooray ayib marka eh, allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum laa taأkhuduhu sinatun ilaahay gamaaya ma qabato walaa nawmun liannahaa nawaaqis waa inkastoo binisbati libani aadam ay u yihiin sifatu kamaal qofka hadduu hurdi waayo nin jiran waayo bal waxaa laga yaabaa maradka weynin badan qofka kuma dhacay haddii hurdada ka tagto liannahu acsaabtii wixii dhan ba waa wada kacay qofkii inuu madaxa ka qarxaa dhici karto annaga kamaal bay noo tahay laakiin fii xaq illaahi tacaala naqsi waa waa ka nasahan yahay ayb lahu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlard fiiri ilaahay mulkigiisa lahu lilaahi wuxuu leeyahay maa fi samaawaati samaawaadka wixii ku sugan oo dhan io wamaa fi lardi makhluuqaadka iyo ayaga naftigooda iyo wamaa fiihi wamaa baynahumaa intaasoo dhanba ilaahay baa iska leh kamaalu rububiyatihi yay qeyb ka yihiin marka qur-aanka daa'iman walilaahi mulku samaawaati waalardi meelo badanay ku soo aroorta marka samaawaadka iyo ardada markii loo fiiriyo makhluuqaadka kale ou ilaahay leeyahay wax yar bay ka yihiin sida hadda noo imaa doonto kursigoo kale oo ilaahay kursi iyo carshigaas oo markii loo fiiriyo eh, samaawaadka iyo ardada waxay yihiin mala wax yar bay soo baxayaan wa maca daalika daa'iman samaawaadkii ardadayaa la sheegaa ilaahay inuu leeyahay oo maxaa loo sheegi waaya ilaahay inuu carshigii wixii ka weynaa inuu leeyahay waxaana leeyahay ilaahay yukhaatibunaa biqadri cuquulina maadaama samaawaadkii ardada ay noo muuqdaan oo annaga markii la fiirina waxweyn ay nala yihiin baa ilaahay noo sheegaya waxaa kaloo kawaakibta kale hadda markii bani aadamka cilmigiisii uu horumar ka gaaray waxaa muuqata inay ay ardadii tahay kawaakibta kuwa yaryar inay kamid tahay oo markii la barbar dhiga shamsada iyo waxyaalaha kale mariikha iyo waxa kale ardada waxyaaray soo baxaysa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii anaga aan naqaano noo sheega intaasuu leeyahay marka intii kale uu ka weyneed inuusan lahayn macnaheedii ma ah laakiin intaan haddaad fahamtid yaa awoodda ilaahay intay la egtahay anaga intaasaaba nagu filanbo inan kasii badan ogaanane waxa weeyaan waa madluub oo ilaahay inuu koonka dhan leeyahay waa wax la wada ogyahay ayib marka maxalu shaahidka hadda waa maxay ithbaatu ismi اllaahi tabaaraka wa tacaala allah min asmaa'ihi alxayu min asmaa'ihi alqayuumu min asmaa'ihi intaas waa nafyu الsina w الnowm can اllahi tabaaraka wa tacaala liannaha nawaaqis waa min kamaali rububiyatihi waxaan soo niri lahu maa fi الsamaawaati wma fi اlard markaasuu ilaahay wuxuu iri man tha aladii yashfacu cindahu man thaa waa midkee aladii kii oo yashfacu shafaaca qaadayo cindahu cinda allahi ila biidnihi ilaahay inuu idma maahine cidda shafeeci karto cid kale u shafeeci karta yaawa shafaacada waxa weeyaan in tawasut alghayr e, fi jalbi اlmaslaxa wanafci wa dafci اdur qof oo adiga e, kuu sameeyo qof kale oo qof kale wasaada u sameeyo inuu macnaha khayr helo sharna uu ka nabad galo marka waxaa leeyahay shafaacadii oo khayr ahayd xataa wax shafaaca qaadi karo oo ilaahay uu ninkan dembiga u dhaaf macnihii saas u shafaacada macnaheeda waa addoon wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay oo kalambiyaai walmursaliin wasaalixiina washuhadaa wasidiiqiin raggaas waa wanaagsan yaa ilaahay waxay ugu baryayaan dad kale oo ayaga sidaas oo kale aan ahayn ama mukhaalafaad iyo wax lagu haysto ilaahw dadkan inta yaroo lagu haysto ilaahw u dhaaf ilaahw jannada gili shafaacada saas waa macnaheedi marka shafaacadaas oo khayr eh oo khayr ah xataa wax ilaahay agtiisa u shafaaca qaadi kara ma jiro ilaa inuu ilaahay idma maahine fiiri kamaalu rububiyati ay ka mid tahay shaygii khayrka ah xataa qof kale looma dalbi karo ilaa biidnihi marka shafaacada waxa weeyaan inuu ilaahay idmo in qofka wax shafeecaya qof raali laga yahay inuu yahay kanshoo loo shafeecayana sidaas oo kale wa kam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum shayئa ilaa ilaa min bacdi an yaأdana allahu liman yashaau wayarda fiiri idin iyo nin ilaahay uu raalli ka noqday ashaaficu wاlmashfuucu lahu labadaba ilaahay inuu raalli ka yahay ninkaana wax shafeecaya nin darajo ilaahay agtiisa kule inuu yahay ninka loo shafaacayana marxaladii loo shafaaci lahay inuu soo gaaro oo min cumuumi اlmardiyiina canhum inuu yahay yaa la rabaa nabigaa ugu shafaaco weyn shafaacaad badan uu leeyay nabiga min akbari shafaacaatihi waxaa kamid e eh, faslu lqadaa oo ilaahay uu ku tilmaamay maqaama maxmuudan khalaa'iqda markii banka banaanka laysugu keeno oo ay meeshaas ku rafaadaan yaa ilaahay uu nebiga uga baryayaa in dadkaas eh, eh, xugumka xugumkooda la saaro oo ninba wuxuu mutaysta la siiyo ee meeshaas oo qoraxda loo soo dhaweynaa kulaylka uu ahaayo lakala diro marka wa qul casaa an yabcathaka rabbuka maqaama maxmuuda midda lagu yiri waa ayib yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa bayna aydiihim wax ayga u dhiman oo mustaqbalka ah iyo wamaa khalfahum dadkii waxay soo dhaafeen ilaahay wuu wada ogyahay min kamaali cilmihi tabaaraka wa tacaala waxa dhici doonoo dhan ilaahay intayna dhicino hore uu sii ogyahay cilmigiisa e, xuduud ma laha annaga hadda maantadan daqiiqadan aan joogno midda ku xigto wax nagu dhici doona ma ogin wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan waxaan soo dhaafnay oo shalay nagu dhacayne maalma haddaan joogno waan iloobeynaa ilaahay cilmigiis saas maa wixii lasoo dhaafayna sideedu wuu ogyahay wixii oo oo dhimana siday uu dhici doonaan uu ogyahay marka min kamaali cilmihi tabaaraka wa tacaala iyay qeyb ka tahay yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna makhluuqaadkii ma koobaan bishayin shay oo min cilmihi kamid mid ah eh, ilaa bimaa shaa ilaahay wuxuu doonay maahine makhluuqaadka cilmiga ay leeyihiin oo yarka ah ilaahay cilmigiisa waxba kama ogo min cilmihi min macluumaatihi ilaahay wuxuu og yahay oo fi lmaadi waalxaadiri waalmustaqbal ah cilmigaa ilaahay dadka wax ay ka og yihiin ma laha walow qaliila bishayin waa nakira oo fii siyaaqi nafyi dhacday ilaa bimaa shaa ilaa bimaa shaa ilaahay wuxuu naga ogeysiye qeybkaas oo rusul buu noo soo diray rusushaas inta anaga aan maslaxadeena ay tahay in nala ogeysiya nagala ogeysiya heybki intaas un baan ka ognaha marka heybka waa muqlaq laa yuclamu ila biwaxyin min allahi lirusulihi saasaa la yidhahda heybka intaas weeyaan marka macluumaat ullahi tacaala oo heybka a ah, E, makhluuqaadka waxba kama ogo ilaa ilaahay wuxuu ogeysiiye maahan wax yaruu ilaahay naga ogeysiiye sidaa weeyaan fiiri caalimu lghaybi falaa yudhiru caalimu lghaybi falaa yudhiru ha caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin undur intaas weeyaan ilaahay geybka cilmigiisa asaa la keli a axad uu ogeysiinaya m mana jirto ilaa man irtadaa min rasuulin marka geybka sidaas weeyaan marka sixir walaa kahana walaa tafaafulo walaa keyta wa keyta abada qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah sidaas weeyaan marka waxaa khudlaan ah wax ilaahay uu ka eh, daboolay inaad ku raadisid waxaan jirin oo tiraahdid marka aniga waxaasaan ogahay waxaasaa dhici doono qofkan makruuha imaan doono wax jira maaha waxaa la yaable dad badan oo isku sheegaya inay yihiin mashaa'ikh iyo awliyo yaa waxay ku leeyihin sanadkan dhibkaasaa dhici doona intaasoo qur-aan hala akhristo fiiri dadkii caamad ahayd maadaama qofka wallaahi wanaag waa qur-aan hala akhristo na yiri marka ilaahay buu nagu xerayaa e, qur-aan ha la akhrista waa wanaagsan yahay quraan in la akhrista wakhti kasta loo baahan yahay laakiin masalada ka horeyso waxaasaa dhici doonto min ayna laka aayaddii caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa wax dhici doono ilaahay baa ogaan kara keli ah marka laa daaciya litakhwiif lcibaad inaad tiraahdo waxaanaa dhici doono dhibkaanaa dhici doono labadaba waxaa weya shaqo adiga ku taalla ma ah laakiin qofkii wuxuu leeyahay masaa'ibtan waxaa looga badbaadi karaa oo dhacaysan koonkoo dhan in ilaahay lagu xirmo oo ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisa la ilaaliyo haddii aan ilaahay sharcigiisa ku toosnaano dhibkoo dhan waa naga yaaraana w an low istaqaamuu cala طariiqati laasqaynaahum ma an gadaqa walow ana ahla اlqura aamanuu wاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min aلsamaa walow ana ahla اlkitaabi aamanuu wataqow lakafarnaa canhum sayiaatihim marka wanaag dadka far marka wanaagaas aad fartid dhibkina way igaaba ka nabadgelay wanaagna way helayaan ayib laakiin dadkii baa waxay noqdeen haddii maanta diinta ilaahay la baro sida tooska loo bara waxa weeyaan shayaadiina ku shaqaysanaysa ninkaas waxay rabaan shimbiraa inta ka buubtay ninkaan intaas aan bixinin maanta ma badbaadaya dhibka soo dhacay ninkan ka ducaysan intaasoo geel aan qalin badbadabaaday ninka saas u gumaysanayo oo xoolahoodu cunaya macnaha iyaga dhan u habaysan yihiin u diyaarisan yihiin wanaagan kale markaad bartid oo war dhib idinku dhicima hadaad ilaahay ku xirantaanne waxaa lee waxweyn nooma aadan sheegin marka waxaa weyaan waa fitna oo waxaa weyaan dadkii la balaynayo ayb markaasuu ilaahay wuxuu ri wasica kursiyuhu samaawaati waalarda wasica kursiyuhu ilaahay kursigiisa wuu ka waasac noqday waa u waasac noqday asamaawaati iyo waalarda buu waasac u noqday asamaawaati mafcuulu bihi mansuub ilkasra walardana macduuf weeyaan ayadaas marka fiir walmacduuf cala mansuub mansuub inay asamaawaati kor dhigan tahay waxaa kugu daliil ee eh, midka lagu soo cadfay oo la kordhigay liannahu jamcu lmunathi saalim yunsabu bilkasra wasica macnaheeda waxaa weeyaan shamila kursiyu samaawaati walard kursiga tafsiir kaloo loo haaya ma jirta ilaa maa qaalahu bnu cabaas ana alkursiya mowdicu qadami illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay qadamkiisa mowdiciisa weeyaan ibnu cabaasa saas ku fasiray culamadana tafsiirkaasay qaateen mithlu hada tafsiir laa yuqaalu min jihati ra'yi macnaheedu waxa weeyaan inuu nebiga ka maqlay noqonaysa liannahu waa qeyb ibnu cabaasna saas ma ogaan karo marka eh, tafsiir kalaa jira sanadkiisa saxiixa ay ahayn oo kursiyuhu oo cilmuhu laleeyahay khata waay lam yahbut dalika can ibni cabaas wain nusiba ilayh marka kursiyuhu mowdicu qadamay illaahi tabaaraka wa tacaala kursigaas weyninkiisa marka loo fiiriyo binisbati lisamaawaati waalardi waxa weeyaan ka xalaqatin fi falaat waxa weeyaan eh, in yar oo maxaan ku iraahdaa eh, xalaqa ah oo dheg wax la gishta camal oo kale ah oo dhul lagu dhex tuuray maxay ka tahay sidaasuu kursiyu kursiyullaahi ugu weyn yahay samaawaadka ard samaawa kursigaas oo sidaa samaawaadka ugu weyn markii loo fiiriyo binisbati licarshillaahi asna ka xalaqatin fi falaat oo kursigii markii loo fiiriya carshigii ilaahay waxyaarow soo baxaya fiiri marka makhluuqaadka sidii u kala weyntahay arag xadiid saxiixa ah sidaas ku soo arooray oo eh, bayhaqi iyo ibnu khusayma iyo ay wariyeen oo xataa alalbani saxaxahu inuu samaawaadka markii kursiga loo fiiriya binisbati lilcarshi annahu ka xalaqatin fi falaad inuu yahay marka carshiga akbaru makhluuqaat illaahi weeyaan wa awalu makhluuqaadna waa yahay carshiga wa akbaru lmakhluuqaatna waa yahay marka ilaahay kursiga waa abuuray carshigana waa abuuray laakin laysa bixaajatin ilayhima waqad kaana allahu tabaaraka wa tacaala qabla an yakuuna hunaaka carshun walaa kursiyun sidaa u faham ee marka lagu leeyahy ilaahay istawaa calaa carshihi xaq weeyaan laakiin macnaheedii ma aha in carshiga haddii la waayo ilaahay uu u baahan yahay ma aha ilaahay wuu abuuray carshiga iyo kursiga annaga siduu noo abuurayba hal hal illaahu bixaajatin ilayna kala wa alfu kala ilaahay wuu na abuuray mana noo baahno lixikmatin tabaaraka wa tacaala wa طalaba mina an nacbudahu wa huwa ganiyu can cibaadatina walidalika kama qaala الnabiy sal اlه alيه wasalam dadkoo dhan hadday ilaahay adeecaan waxba u kordhi maayaan hadday kulligood ku kufriyaan waxba ka nusqaami maayaan marka khalaqahum wahuwa gayru muxtaajin ilayhim jamiica marka min jumlati makhluuqaat carshigaa kamid ilaahay haniyun yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah haddii eh, bani aadamkii oo caqliga lahay ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u baahan yihiin jamaadaadkina hiya axwaj ilى اllahi tabaaraka wa tacaala marka kulu muxtaaju ilayh walaa yauuduhu xifduhumaa wa huwa alcaliyu alcadiim walaa yauuduhu xifduhumaa ilaahay inuu labadaas xifdiyo ma cuslayso ilaahay kuma cuslo <coughs> alxamdu lilah waxa weeyaan koonkan ilaahay baa kala saan hore usoo niri in allaha yumsiku samaawaati waalarda sidaan hore usoo niri aayaddaas qur-aanka ay cadaynaysa in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula marka ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkaas aan hadda soo sheegno weyninka badanna oo min beyniha alcarshu wa min beyniha alkursiyu wa min beyniha asamaawaati waalardu walkawaakib ilaahay inuu xifdiyo ou baaqigeed ou ka dhiga ilaa an ya'dana allahu bikharaabiha waxba kuma aha markuu ilaahay abuurayna kuma dhibtoonin maa masanaa min luguub markuu abuuray kadib xifdintooda oo baaqiyeelintoodana dhib kuma qabaan maalinkii in la khariba la doonane wax ilaahay ay ku tahay mala kulligoodba ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula marka sidaas weeyaan marka awoodda ilaahay weyninkeeda baad intaas ka ogaanaysaa wa huwa alcaliyu alcadiimu wa huwa ilaahay alcaliyu allihii sareeyo waay alcadiimu allihii weyn alculuwu culuwu daat oo ana allaha fowqa carshihi mubaayinu can khalqihi kama qaala bnu mubaarak haddana culuwu lqahri oo ilaahay wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi culuwu sifaat walasmaa intaba ilaahay culugaas waa leeyahay alcadiimu alqawiyu almatiinu ilaahay subxaanahu wa tacaala min min asmaa'ihi bay ka mid yihiin marka fiiri hadda alxayu alqayuumu min asmaa'ihi tabaaraka wa tacaala alcaliyu alcadiimu min asmaa'ihi markaan asmaadaas ilaahay u sugnay alxayu alxayaad oo صفة ahaan haddana u sugayna alqayuumu ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay sifatu alqayuumiya inuu leeyahayna waan u sugaynaa alcaliyu haddii niri sifatu alculuwi inuu leeyahan u sugaynaa alcadiim haddii ilaahay lagu magacaabay sifatu alcadama yaan ilaahay u intaasoo dhan min asmaa'ihi wa sifaatihi jala jalaaluh walihaada kaana wuxuu ahaaday man qara'a hadihi alaaya aayaddan ninkii akhriya fii leylatin lam yazal calayhi kama zuula min allahi ilaahay xaggiisa xaafidun inuu kala jiro xaafid baa ilaahay usoo dira ilaalinay walaa yaqrabahu walaa yaqrabuhu uma soo dhowaado shayطaanu shayطaan xataa yusbixa abu hurayra markii xoolihii sadaqada ahayd ilaali la yiri shaytaan baa saddex habeen usoo laablaabtay qisada way dheer tahay markaas baa shaydaankii habeenkii saddexaad uu yihi markaan in badan aan kusii daaye maanta inaan ku geeyaa jirta buuri nabiga aan kuu geeye marka markaasuu yihi maanta niya habow war fiicanaan ku siinaa fursa isii buu yihi markaasuu yihi waa maxay markaasuu iri haddii aad adiga firaashkaada habeenkii aad u dulmatid waxaad akhrisaa buu iri allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuumu akri xataa taأtii ilaa aakhiriha aw calaa aakhiriha aayaddii intaad ka dhamaysid haddaad aayaddaas saas u akhrisid fa fainahu laa yazaalu calayka min allahi xaafid walaa yaqrabuka shayطaan xataa tusbixa marka abu hureere wuxuu a la yaabay markaasuu iska sii uu nabigu u sheegay markaasuu nebigi wuxuu yiri sadaqaka wa huwa kaduub isagoo beenlow iska ahay laakiin midaan runow ka sheegay buu iri macnaha annaga marka waxaan qaadanaynaa nabiga hadalkiisa iqraarka uu sugay oo hadalkaas waajira uu yiri oo ah markaas in aayatulkursi habeenkii markaas saaxanay hadaad akhrisid adiga iyo shaytaan isma arkaysid ilaahayna wuxuu kuu soo dirayaa mid xaafid ah oo malaa'ig ah ayb marka aayadaas waxa weeyaan eh, waxay tusinaysaa cadamat ullaahi wa bacdu asmaa'ihi jala jalaaluh waxaa kamida buu yiri musanifka wa qowluhu subxaanahu wa tacaala huwa alawalu waalaakhiru walظaahiru walbaatinu wa huwa bikuli shayin caliim ilaahay asmaadiisay ka mid tahay huwa alawalu ilaahay allihii horeeyo waa lam yusbaq lam yasbiqhu shay waalaakhiru allihii u dambeeyo waay wax kadib maray male weligiis waxaw laa aakhira liaakhiriyatihi meeluu ilaahay uu leeyahay wakhtigaasuu ilaahay aakhirkiis ku egtahay ma jirto weligiisba ilaahay waa jira weligiisna waa soo jiri jiray wadaahiru allihii ee awood la waay waalbaatinu allihii dhow waay wa huwa ilaahayne caliimun allihii og waa bikuli shay buu og yahay nabigaa xadiid noogu fasiro oo wuxuu iri allaahuma anta alawalu falaysa qablaka shay ilaahay wax ka horeeya ma jira awaliyada saas wاlaakhiru falaysa bacdaka shay wاldhaahiru falaysa fowqaka shay الظاahر بمعنى الظهور وهو وهو القوة و والقوة weyaan الظاahر ليظهره على الدين waatan hadda soo marnay ليعليahu الظهور بمعنى الغلبة والقوة intaas waay والباطن falaysa dunaka shay buuri nabigaa saas ku fasiray baaطin macnaha waxa weeyaan ana allaha wain kaana fowqa carshihi laakinahu bicilmihi wa ixaatatihi wa quwatihi wa qudratihi muxiiط bina jala jalaaluh oo ana allaha bicilmihi aqrabu ilayna min kuli shay yacni marka cilmiga ilaahay iyo ixaadadiisa loo fiiriyo ilaahay wuu noo dhow yahay wa huwa fowqa carshihi laakinahu qariibu ilaa khalqihi bicilmihi wa qudratihi wa ixaadatihi wa ana allaha maca almuttaqiin marka wa huwa bikuli shayin caliim wa huwa bikuli shay caliim bal cibaaradaas u fiirso bikuli shayin shay kulligiisa shay qaliilan xaqiiran kabiiran sagiiran caliimun ilaahay wuu og yahay sida tafsiir kale noogu imaan doonto wa qowluhu subxaanahu wa tacaala yaa kamid e eh, watawakal cala alxayi aladii laa yamuut watawakal tala saaro cala alxayi allihii noolaa aladii xayigoo laa yamuutu aan dhimanaynin watawakal atawakul waxaa wa huwa alictimaadu cala allahi fi jalbi اlmasaalixi aw fi jalbi اlkhayri wa dafci اlmadar maca hiqati biاllahi tabaaraka wa tacaala tawakulka kaas waa ilaahay inaad tala saaratid maca alakhdi biاlasbaab sidaa weyaan tawakulka fahmigeeda yuusan kaa xumaanin waxa weeyaan dad baa waxay u haystaan tawakulka macnaheeda inay tahay meel inta la iska fadhiisto oo ilaahay siduu raba ha iga yeela la yidhaahdo taas ma ah ilaahay asbaabta asaana amray inaan annaga cilmigii aan baranno inaan masaacida masaalixdeena aan u sacyino asigaa ilaahayna amrayo huwa aladii jacala lakum اlarda daruuna famshuu fi manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi الnushuur marka asaa ku amrayo alأkhdu bاlasbaab laa yunaafi الtawakul calى اllah sababta markaad la timaada waxaa la rabaa sababtan inay waxba kuu keeni karin ilaa ilaahay inuu idma maahine marka waxaa la yidhaahdaa tarku اlasbaab qadxun fi اlcaqli wa tarku اlictimaad aw الtawakul calى اllahi qadxun fi الshariica ama fi الsharc labadaba in la kulmiyaa la rabaa tawakulkiina sameey ilaahayna tala saaro Eh, sababtina sameey watawakal cala alxayi aladi laa yamuut markaasuu hadana wa qowluhu wahuwa alcaliimu alxakiim min asmaa'ihi alxayidaasaa ka mid wahuwa alcaliimu alcaliimu allihii cilmi badnaay wa alxakiimu allihii xikmada badnaa xakiim bimacnaa aladi yaxkum wa xukmuhu mushtamilu cala alxikma labadaas macnay alxakiim ximbaarsan tahay yacni waxa weeyaan wallahu yaxkumu wa xukmuhu kuluhu xikma marka ilaahay wuxuu cabath u sameeya ma jirto makhluuqaadkaas la abuuray oo quraanshaday iyo waxyaalaha adiga kula xunaad arkaysid xikmo ilaahay baa ku jirto marka ilaahayna waa koonkana asaa xukumo wa hadana hadana saaxibulxikma waaye oo sifada xikmada laga qaadanaya laa yaqacu fii mulkihi shay ou fii khalqihi wa fii tasarufaatihi ilaa maa huwa eh, xikma waxaa kamid ah, wa huwa alxakiimu alkhabiir xakiim allihii xugun badan oo xikmo badan weeyaan alkhabiiru alcaalimu bibawaatin alumuur waxa hoosu ilaahay ogyahay wallahu caliimu bidaati suduur marka min asmaa'ihi tacaala alcaliim wa min asmaa'ihi tacaala alxakiim wa min asmaa'ihi tacaala alkhabiir intaasoo dhan waay marka alcaliim alcilm sifa laga qaadana alxakiim alxikma wahaakada wa qowluhu tacaala yaa kamid ah oo wixii asmaada ilaahay ku soo arooriy naftiisa ku sifeeyey yaclamu maa yaliju fi اlardi wmaa yakhruju minha wmaa yanzilu min aلsamaa wmaa yacruju fiiha wa huwa araxiim اlgafuur yaclamu ilaahay wuxuu og yahay min kamaali cilmihi waxa weeyaan maa yaliju fi lardi ardada waxa galayo yuu ilaahay og yahay kulu maa yadkhulu fi lardi ilaahay wuu og yahay maa yadkhulu fi lardi waa badan yihiin mithaal ahaan matarka hadduu da-a biyahaas dhulkay hoos u galayaan ilaahay kimiyadaas oo dhan wou la socdaa annaga haddaan dhimanno dhulkaana la gelinaya ilaahay kulu man maata wa qubira aw dakhala fi butuuni sibaac ilaahay wuu ogyahay dhulkaas mathalan waxyaalaha oo galaya waxaa kamid eh abuurka beeraha markii la abuurana dhulkaa hoosaa loo geliyaa kulu daalika ilaahay maa taxta alardi wuu ogyahay yaclamu maa yariju fi lardi wamaa yakhruju minhana wuu ogyahay ilaahay wixii kasoo baxayo ardada wixii kasoo baxaya ilaahay wuu ogyahay waxaa kasoo baxaya waa maxay roob hadduu ku daa meeqa nabaadaa kasoo baxaysa meeqa eh, caws geedo imisaa oo kasoo baxayso wamaa yeliju fi lardi waxaa kamida macaadinta hoos ku jirto batroolka dahabka eh, fidada waxaasoo dhan maa yeliju fi lardi bay qeyb ka yihiin wamaa yakhruju minhaa wixii kasoo baxayana ilaahay wuu ogyahay oo waxaa kamida nabaadkaas ashjaartaas waxaasoo dhan ilaahay wuu la socdaa wamaa yanzilu min asamaai ilaahay samada waxa kasoo degayana wuu la socdaa wuu ogyahay maa yanzilu min asamaa min abrazi maa yanzilu min asamaa waa maxay matarkiyaa kamid ilaahay kula qatra min asamaa tanzilu ilaahay wuu ogyahay roob markuu soo da-ayo imise qadrabay aad dhici kartaa daqiiqadii waaxidada ahayd kulu daalika ilaahay wuu ogyahay wamaa yacruju fiiha wamaa yanzilu min asamaa malaa'igtaa ka mid ah oo ardada loo soo dira howla loo soo diraya ilaahay wuu la ogyahay wamaa yacruju fiiha wixii samada u korayana ilaahay wuu ogyahay maa yacruju fi samaa malaa'igta kamid e ardaday ka tagay ilaahay samaawaadkiisay aadaysaa camalka annaga aan qabanayno samaawaadka loo rafcinaa ilayhi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacuhu korba uu aadaya waxyaalahaas oo dhan ilaahay wuu la socdaa marka min tamaami cilmihi tabaaraka wa tacaala wa qowluhu yaa kamida ilaahay wuxuu naftiisa ku sifay wa cindahu mafaatixu اlgaybi laa yaclamuha ila hu wa yaclamu ma fi اlbari wاlbaxr wma tasquط min waraqati ila yaclamuha walaa xabati fi dulumaati اlardi walaa radbin walaa yaabisin ila fi kitaabi mubiin aayada oo aada u qiimo badan oo aada u yaablo musanifka noo doortay wa cindahu cinda allahi waxaa ilaahay agtiisa ah mafaatixu اlgaybi waxa maqan khazaaintooda mafatixu mafaatix haddii la dhihi laha jamcu miftaaxay noqon lahay laakin hadda mafaatix maftax waay maftax bimacna almakhzan marka ilaahay geybka makhaasintiisa asiga unbaa subxaanahu wa tacaala ay agtiisa yihiin laa yaclamuhaa mafaatixdaas ma ogo ilaa huwa qeybka waxa wey hataan hore usoo sharaxnay waxa anaga naga qarsoonay kamid yihiin waxaas qeybka wax yar oon ka ogaan karna wixii rasuul noo sheegay keli awa inay janno jirto inay naar jirto in ciqaab inuu jiro inay waxaa dhici doonaan siraad inuu jiro qeybkay kamid tahay laakiin qeybkii qeybtii noola sheegay qeyb ka rasuul baa noo sheegay oo qofkii markuu dhimanayo barzakh inuu geli doono barzakhaas in layska soo bixi doono kadib eh, maxaan ku iraahdaa eh, qandaradii la mari doono kulu daalika bitafaasiil wixii calaamaatu saacada dhici doono qeybkay kamid yihin waa noola sheegay wa yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa fi lbari bariga waxa ku sugan iyo walbaxri badda waxa ku sugan bari iyo baxri macnaa min tamaami cilmihi ilaahay kulligiis waa wada ogyahay baxrigaas oo la yiraahdo markii loo fiiriyo ardada aan ku noolnahay ama kowkabkan boqolkiiba todobaatan waa baxri soddon unbaa beri ka ah makhluuqaadka baxriga ku nool iyo midda beriga ku noolna makhluuqaadka baxriga ku noolaa ah boqolkiiba boqol badan marka intaasoo dhan ilaahay asaana abuuray wa yaclamu bijamiici xarakaatihim wa raasiquhum wa huwa mumiituhum wa huwa muxyiihum jala jalaaluh wamaa tasqutu ma soo dhacdo min waraqatin waraqa geedka ma soo dhacdo ilaa yaclamuhaa ilaahay wuu ogyahay tasawaruu yacni ardadan aan ku noolnahay imise geed baa ku taallo geedki keligiis imise calayn baa ku taallo maa min waraqa tasqutu walaa tanbutu waraqa fi shajar ilaa wallahu tabaaraka wa tacaala caalimu biha bitafaasiiliha min tamaami cilmihi jala jalaaluhu walaa xabatinna ma jirto xabad oo fii dulumaati alardi ardada mugdigeeda ku jirto ma jirto walaa radbinna ma jiro wax qoyan walaa yaabisin wax angaganna ma jiraan ilaa fi kitaabin kitaab bay ku dhex jireen ay ku dhex jiraan mubiinin cad fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo cilmigiisoo dhan ou muxiitun bikuli shay ou yahay yaa haddana qoraal loogu ayuu ilaahay ku daray markuu ilaahay makhluuqaadkiisa uu abuurahay awal maa khalaqahum alqalam qalamkii markii la abuuray baa liri uktub markaasuu maada aktub ya allah markaasaa uktub maa huwa ka-inu laha yowma qiyaama lowxu lmaxfuud a markii wixii la wada dhex dhigay fiiri marka ilaahay asoo og wa ghaniyun can lowxi lmaxfuud wamaa fiih haddana waxa weeyaan ilaahay wuuna qoray jala jalaaluhu lixikmatin yaclamuhaa marka lowxu lmaxfuud waxa weeyaan waxa ku dhex jira ma bedelmaan ma tagayuraan ma tirmaan siday ugu qoran yihiin ayna u dhacaan wax kasta marka walaa radbin walaa yaabisin macnaha waxa weeyaan shayga oo koonka yaala imaa inuu qoyan yahay imaa inuu angegan yahay waxaa waaye labadaas uma ka marmo marka isku soo aruuri ama geeda ha noqoto ama dhul ha noqdo ama bani aadam maa min radbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin wa qowluhu tacaala ayaa kamida ah, wuxuu ilaahay naftiisu ku sifeeyey wamaa taxmilu min unthaa walaa tadacu ila bicilmihi wamaa taxmilu min unhaa mid dumar a ma ximbaarto walaa tadacu mana mana dhasho ilaa bicilmihi maahine tadacu markii xamligii ay dejinaysaa la yihahda waa dhalidda waa wamaa taxmilu maadaas waa maa oo cumuumiye ah wamaa taxmilu min unhaa unha waxba ma ximbaarto unhadaas waa dumar ama xayawaan bani aadam ha noqdo ama bahiimo kale ha noqoto ayan kaana min annamli ila alxuuti maa taxmilu min unthaa walaa tadacu ila bicilmihi ilaahay cilmigiisa yayna ku xibaartaa yayna ku dhashaa marka waxaa weeyaan waxyaalaha qeybka ahay kamid tahay aa lagu tusinaya mafaatixu lgeyb waxay kamid tahay inuusan qofkii biri wax dhici doono uusan ogeen ina allaha cindahu cilmu الsaacati wa yunazilu اlgaytha wa yaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada tagsibu gada wma tadri nafsu biayi ardi tamuut ina allaha caliimu khabiir mafaatixu lgeyb uu nabiga ku tilmaamay marka dad badan baa waxay leeyihiin cilmigi maanta wuxuu gaaray naagtii caloosheedii canugu ku jira in la ogaan karo inuu wiil iyo gabar yahay marka macnaheedii ma aha in mafaatixulgeybigii oo awal mamnuuc ah in wax laga ogaaday ma ah laakiin fahmigeenii mafaatixulgeyb aan u fahmnay yaa laga yaabaa inay siday tahay ayna ahayn macnaheedii waxa waaye ilaahay baa og dumar Eh, maxaan ku iraa waxay ximbaarayso macnaheedu waxa weeyaan dadka waxay ogaan karaan markii canugaas caloosha ku jiro ou afar bilood gaaro oo xibnihiisa la suureeyo jihaaskan haddii la saaro kombyuutarka ah waa lagu ogaan karaa sax waay xaqiiqo jirta lama inkiri karo laakiin intaan canugan la abuurin oon lakala suuraynin cid ogaan karta ma jirtaa oon ilaahay ahayn ilaahay markaasuu ogaa bal daalika ma ahane qabla maa yukhlaqu umuhu walaa abuuhu yaa ilaahay uu hore usii ogaa marka xaalaad ay dadka bani aadamka wax ka ogaan karaanaa jirto canuga caloosha ku jiro laakiin bijamiici tafaasiili ma ogaan karaan canugaas markii aan la suuraynin intaan la suuraynin wax ogaan kara ma jirto marow waxuu ahay nudfa calaqa mudqa ilaahay intaas uu ogaa wuxuu ahaan doona annaga ma aanu ogeyn laakiin markii khalqi laga dhigay marka ajisada waa lagu ogaan karaa marka cilmigaas hadda caloosha haddii naagta laga dooxaba waa la arki kari lahay banaanka haddii lasoo saaro martii un baa lagu ogaaday midda kale waxaa laga hadlayaa ilaahay wuxuu jiniinkaas uu ogyahay fii badni ummihi wuxuu ogyahay risqigiisa cumrigiisa wax ku dhici doono waxuu qaban doono yaa kaloo ogaan karoon ilaahay ahayn marka min tamaami cilmihi ashaamili lmuxiiti bikuli shay waxa weeyaan waxyaala bani aadamka wax yar ay ka ogaan karaan boqolkiiba waxa weeyaan malaayiin waa naga maqan yihiin ayib markaasuu haddana wuxuu iri litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikuli shayin cilmaa aayaadkan waxa weeyaan allahu aladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi mihlahuna yatanazal اlamru baynahuna litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir fiiri ilaahay samaawaadkii todoba u ka abuuray ardadina todoba u ka abuuray samaawaadkii ardada dhexdoodana amarkii ilaahay baa soo degayo koonka maamulkiisii ahaa markaasaa waxaa li litaclamuu intaasoo dhan waxa weeyaan ilaahay wuxuu idinkugu sheegay litaclamuu inaad ogaataan anna allaha ilaahay qadiirun calaa kuli shay shay kasta inuu ilaahay awoodo oo min jumlati maqduuraatihi waxaa kamide eh, ana allaha khalaqa asamaawaati sabcan waاlardina sabcan waxa weeyaan ilaahay qudradiisa ay qeyb ka tahay wxi waxa kalena ugu qiyaas qaado oo makhluuqaadka ah wa ana allaha ilaahayne qad axaata inuu koobay bikuli shayin shay dhammaantiisa cilman inuu ku koobay inaad ogaataan cilmiga ilaahay shay kasta waxaa weya wax ka qarsoon ma laha wixii dhici doona iyo wixii dhacay iyo siday u dhici doonaan iyo siday ku dambay doonaan uu ilaahay horey usuu ogyahay cilmigiisa sidaas weeyaan marka waxyaalaha ilaahay u cilmigiisa ku ogaaday bay kamid tahay wa qowluhu tacaala baa kamide eh, ina allaha huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin wa qowluhu wamaa wasafa bi nafsahu fii acdami aayatin ay ku cadfan tahay io wmaa wasafa bihi nafsahu aan rumaynaynaa io wa qowluhu ilaahay qowlkiisa madmuunkiisaan rumaynaynaa ina allaha ilaahay uu yiri huwa arazaaqu inuu yahay ilaahay allihii arsuqid badan waay siiqat lmubaalaga waay dhulquwati allihii awood u saaxib a ah waay almatiinu allihii awood le waay matiin bimacnaa min almataana wa alquwa fiiri marka alrazaaq tafsiir uma baahno waa waadix waay kula hadihi اlmakhluuqaat alatii taraaha fi اlbari wاlbaxri wa fi الsamaawaati wa fi اlardi wamaa baynahumaa man raasiquhum gayr اllahi la ilaahay waxaan ahayno arsuqa ma leh marka razaaq weeyaan ilaahay dhulquwati allihii awood u saaxib a waa ilaahay quwa waa sifadaas min sifaat اllahi tacaala ilaahay alqawi weyaan sifadiisana quwaya kamid eh. almatiinu anlihii awood low alqawiyu iyo almatiinu isku macno wa wa qowluhu yaa kamid ilaahay wuxuu naftiisa ku sifeeyey laysa ka mithlihi shayin wahuwa samiicu basiir wayna soo dhaaftay wa qowluhu tacaala baa kamide eh, ina allaha nicim maa yacidukum bihi in allaha kaana samiica basiira in allaha ilaahay nacima waxaa nicmo leh nicma maa yacidukum bihi ay macnaheeda nicma iyo ma waxyaalaha carabiga ku yaray kamid tahay labada miim marka laisku idqaamayo midka hore inuu reeban yahay ahayd ayadoo hadda nicma ayna reebanayn yo haddana maadi lagu idqaamay marka nicma maa yacidukum bihi ay la macno tahay ilaahay wuxuu idinku waaninaya ugu nicmo ugu wanaagsan tahay ina allaha yaamurukum an tu-aduu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ina allaha nicim maa yacidukum bih fiiri ilaahay wuxuu idinku waaninaya ugu nicma yaa ugu yaa nicmo leh yaa wanaagsan ilaahay wuxuu idinku waaninaya yaa wanaagsan oo wuxuu nagu wanaajiyey oo nagu wacdiyey maxaa kamida ilaahay waxa weeyaan inuu na amray an tu lamaanaati ilaa ahliha amaanadii lagu dhiibtay inaad ahalkeeda u celisid wa an taxkumuu wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli haddaad dad kale xukminaysaanne inaadan eex gelinood xaqi xukuntid markaasaa layihi in allaha nicima yacidukum bih wuxuu ilaahay idinku waaninaya waa wanaagsan yihiine wanaag marka alwacdu waxaa waa islaaxu lquluub qalbigaada wuxuu ku hagaagayo oo inaad khayrkana aad qaadatid jarna aad kaga dhowrsatid wixii ku tusiyo wacdi weeyaan wacdigana waxaa ugu fiican an yakuuna fi lqalbi waacidullah wa huwa waasicu diini qofka inuu waasic diini leeyahay yaa ugu wanaagsan ayib in allaha kaana samiican basiira samiican basiiran labadaas samiic yasmacu jamiica alaswaat mahma اkhtalafat wa basiir bikuli اmakhluuqaat mahma cadumat wa sagurat wa qowluhu tacaala baa kamid ilaahay wuxuu ku sifay naftiisa walowlaa id dakhalta janataka qulta maa shaaa allahu laa quwata ila biاllahi in taranii ana aqala minka maala wawalada wuxuu leeyahay musanifka aayaadkii uu noo soo qaatay waxaa ka mid eh qisadii labadii nin dhex martay wadrib lahu mathala rajulayn axaduhumaa jacalnaa liaxadihimaa jannatayni min aayaddaas qisadeeda waa dheer tahay haddii liraa haddii lasii daba kaca waqti dheer ay qaadanaysaa labadii nin ninna waa nin kaafir a oo ilaahay intuu u nicmeeyey nicmadii naftiisa ku tirinaya u leeyahay anigaba awooddan ku helay ninkii kaloo muslimka ahayna wuu xaqiraya hadal bay isdhaafsadeen min min jumlati اkalaam oo dhex martay labadii nin oo xiwaarkii hadalkii la isu celinay waxaa kamid eh, ah ninkii taqigaa wuxuu iri ninkii markuu yiriyey ana akharu minka maalan wa acazu nafaran buu iri kii oo gaalka ahayaa ninkii kale ufaanaya markaasaa ninkii muminka ah wuxuu iri walowlaa id dakhalta hadii aad geli lahayd markii aad geshid janataka janadaada aad geli markii beertaada aad dhex geshid qulta haddaad dhihi lahayd maa shaaa allah ilaahay wuxuu doonay laa quwata ilaa billaahi haddaad dhihi lahayd saasaa kuu fiicnaan lahayd bay ahayd marka hadalka lays dhaafsaday ninkii a waxaa la yidhi hadalkaa intaad leedahay maa xoolahan anaa iska leh wlain rudidtu ilىa rabbii laajidana khayra minha munqalaba wuxuu iri adduunyadana waan kaa fiicanay hadday aakhira jirto maba rumaysniye waana kaa fiicnaan doonaa buu iri dadkii oo dadka sufahada ah saas u hadlo oo waxay u daliishanayaan wanaaga adduunyada aan kaaga wanaagsanay aakhirana waan kaaga wanaagsanaan doonaa markaasaa ninkaana waa wacdiyo wuxuu iri saas waa lagaaga fiican yahy waxaa ka fiican beertaada markaad gashay haddaad dhihi lahayd maa shaa allah laa quwata ilaa biاllaah sidaas markaasuu ihi in taranii ana aqala minka maala walada facasaa rabbii an yu'tiyanii khayra min jannatik markaasuu ihi waxaa dhici karto haddaad hadda maanta aan kaa maal yarahay inuu biri ilaahay wax ka wanaagsan ou isiyo tii maxaa ka dhacday markan ninkan beertiisina waa la halaagay wuxuu tirinaya oo dhanna waxba kama ayna suuro gelin marka ulajeedada hadda waxa weeyaan maa shaa allahu ithbaatu اlmashii'ati lilahi tabaaraka wa tacaala macnaha waxa weeyaan qofka markii uu wax layaab badan aad aragtid nin wanaag badan la siiyey sayna ishaada iyo wax u gari maasha allah inaad ka hormarisid nin fiican aad aragtay nin cilmi badan aad aragtay nin xoolo aad aragtay maa sha allah inaad tirahdid oo adiga dhibkaada aad ka reebtid waa la rabaa inaad xoolahaada ikhtiraar ku samaynin haddii aad xoolo badan heshid maasha allah inaad tiraahdid yaa lagaa rabaa ithbaatu mashiiati اllahi tabaaraka wa tacaala wa qowluhu baa kamid wuxuu ilaahay naftiisa ku sifeeyey walow shaaa allahu maqtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid walow shaaa allahu ilaahi hadduu dooni lahay maqtataluu dadka isma dagaali lahayn ولكن الله ilaahi يفعل ما يريد وحو rabo yuu sameeyaa oo dadkii way isdagaaleenoo muslin iyo gaala intay u kala baxeen yaa ilaahay uu amarkii siiyey mu'miniintii inay gaaladii la dagaalamaan liiclaa'i kalimaati illaahi walaakin ikhtalafuu fa minhum man aamana wa minhum man kafar sidaas way iskhilaafeen khilaafkaasna waxaa keena waa khilaaf caqiidada ku dhisan waa la ogol yahay midkaas haddii qofkii ay ku kala tagaan caqiidadii ninna hadduu gaal noqdo waalidkaaba ha noqdee ilaahay dartiis baad u goynaysaa waana lagula dagaalamayaa qofkii oo dhiigga in la daadiyo waa bannaan tahay qofkii haddii uu gaalnimo lagula dagaalamayo umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yidhi marka walow shaa allahu mashiiadii oo ilaahay macnaha waxa weeyaan ilaahay wuxuu heli karay inuu dadka o dhan muslimiin ka dhigo kulligood wada toosiyo asbaabtii laysku khilaafi lahay o dhan ay meesha ka baxda ilahay duu doono waa samayn karay walow shaaa allahu la aamana man fi lardi kulluhum jamiican marka yani hala yaabin waxa weyaan sidee dadkan ay gaala ku yihiin suu ilaahay raalli ku noqday dad intuu abuuro asiga habeen iyo maalina ay macsidiisi ay la jahrayaan xikmada ku jirta adiga ma ogid ilaahay wuxuu ku leey anigu waxaan kari karay inuu kulligeed muslimiinka wada dhiga walow shaaa allahu la aamana man fi lardi kuluhum jamiica afa anta tukrihu nnaas xataa yakunuu muminiin marka adigana tiraah dadkoo dhan waa inay mumin ahaadaan haddii kale maxaa maxaa gaal oo xikma oo ku jirto ha dhihin marka waxa weeyaan mashiiada ilaahay sidaas weeyaan walaakina allaha yafcalu maa yuriid wuxuu rabuu samaynaa qaarna gaaluu ka dhiga qaarna muslimuu ka dhiga waxaa ilaahay naftiisu ku sameeyey waxaa kamid eh wa qowluhu tacaala uxilat lakum bahiimat lancaami ila ma yutlaa calaykum gayra muxili saydi wa antum xurum ina allaha yaxkumu maa yuriid uxilat lakum waa ladiin xalilay bahiimat lancaami ancaamti bahiimadeedii waa min idaafati shay ilaa nafsihi bahiimat lancaam waxaa loo yaqaanaa ancaam jamcu nacam weeyaan waxa weeyaan alghanam walbaqar walibila bahiimat lancaam loo yaqaana ilaahay waa noo xalilay inaan cunno oon hilibkeeda cunno ilaa maa yutlaa calaykum wax ladinku dul akhri doona maahine oo bahiimatu lancaam qeybta noola akhri doono yaa ilaahi naga xarimay suuradan hadirtaan waxa weeyaan waxa la xarimi doono waa mida aayadda ku xigto xurimat calaykum اlmaytatu wاdamu walaxmu اlkhinziiri wma uhila ligayr اllahi bihi wاlmunkhaniqaةu wاlmawquudaةu wاlmutaradiyatu wاlnaطixatu wma akala sabc ila ma dakaytum kulu dalika min anwaaci bahimati اlancaami kamidin waana muxaram waay oo haddii iyadoo bahiimatil ancaam aan la birayno iska baktiso in la cuna ma banaano maa yutlaa calayna ay kamid tahay waxa ladiinku soo dul akhri doono oo bahiimatul ancaam ah yaa ladinka xarimay inta kale waa idin banaan tahay saas weeyaan hayra muxili saydi xaal aad tihiin kuwa ugaarka xalilanaya aanan ahayn wa antum xurum adinkoo xurum ah haddaad cumra ama xaj aada xarmataan sayd idiinma banaano gayra muxili saydi saydkii oo ugaarkaa kuwa xalilanaya aanan ahayn wa antum walxaal antum xuruman aatihiin kuwa xarmaday ama cumro ama xaj haddaad wax xarmataan idiinma banaano in aad ugaar samaysaan fiiri uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum wa xurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xuruma sidaas weeyaan haddii qofkii uu xarmado oo macnaha uu yihi allah labeyka cumratan ama labeyka xajan ama labeyka cumratan wa xajan ou isku daro waxaan u banaanayn ugaartii awal noo banaaneyd anagoo xarman inan inaan wax ugaarano nooma banaano waa tashriic min allahi tacaala xikmaan ilaahay ugu jirto ayib ina allaha ilaahay yaxkumu waxuu xukminaya maa yuriid fiiri ilaahay xakiim waaye ismigiisa waxaa laga ishtaga anahu yaxkumu maa yuriid ilaahay wuxuu doono iyuu xukminaya oo lama dhahay ilaahay waxun muxuu nooga xarimay waxaan muxuu noogu xalilay waxaan ma ogolin ma dhihi karna annaga waxaan raacaynaa ilaahay xukumkiisa liannahu facaalu limaa yuriid laa yusأalu cama yafcal wa hum yusأaluun ilaahay wuxuu sameeye lama weydiiyo welidaa welidaa weligaa iska ilaali an tactarida calى اllahi fi ma sharaca laakiin waxaad dhici kartaa ilaahay waxaan uu naga xarimay kana waa noo baneeyey talow xikmada labadooda udhexaysa maxay tahay tafaquhan fi diin illahi lama diidano laakiin limaada xurima calayna hada wa huwa atyab min laxman min hada khinziirka maxaa nagala xarimay hilib fiican uu leeyahay hada waxa waye bidaayat اlkhudlaan ayib markaasuu wuxuu ri wa qowluhu tacaala yaa kamid wuxuu ilaahay naftiisa ku sifay faman yuriid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam wman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqa xaraja kaanamaa yasacadu fi الsamaa wuxuu iri faman yurid illaahu ilaahay ninkou doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sharxee oo sadrahu sadrigiisa ama xabadkiisa ama laabtiisa ilaahay waasac yeele lilislaami u waasac yeela ninkuu ilaahay doono in islaamka ka hanuuniyo hayaa lahu lasbaab waxaa weeyaan laba qofood baa meel wax iskala dhegaysanayso ninkaas sheikhaas hadlaya ama kelimadaas si toosay u taabanay ninkaana waxaa wey waa sarxaan waaba iska maqan yahay farqiga u dhexeey maxaa w an allaha haya lahu lasbaab ninkan qalbigiisa ilaahay u waasac yeele an yataqabala alislaam wa an yataqabala alxaqa taas waa towfiiq min allahi w waa iraada kowniya waman yurid ilaahay ninkou doono an yudilahu inuu ou dhumiyane yajcal sadrahu laabtiisa wuxuu ka yeelaa dayiqan mid cariiri xarajan aad u sii xariiriya ashad diiq wa xarijan iyo xarajan xarijan hadii lira ism faacal wa xarajanna masdarki waay kaanamaa waaba asigoo yasacadu fi samaa samada asagoo fuulayo oo kale culayska uu kala kulmayo you islaamka inuu qaatana kala kulmaya qofka haddii meel asiga meel sarayso buur iyo shajar iyo waxay rabtaa noqoto hadaad wax kor u fuushid waxa weyaan markaad dhulka ku socotid lamid maaha culaysaa dareemaysa hadaad buurtan fuushid oo aad u sarayso kda kada mitir ah kumanaan mitir ah hadii lagu yiraahdo maanta eh, buurtan fuul waxa weyaan adiga <sighs> aad leedahay suuradaasaa loo jeeda dad kaleo hadeertaan eh, teknolojiga hadda waxaa lagu iktishaafay waxaa la yihi kulamaa qofki u oo kor sii aado jaadibiyadaas dhammaanayso walidaalika hadda diyaaradahay markay ka acayaan intii ay jaadibiyada ardada ku socdaan dadka waxaa leey suumankaa idiin xirnaadaano marka diyaaradda wa way lululanaysaa markay jaadibiyada ka baxdo waxa weeyaan caadi waa dadka marka oxygen iyo waxbaa loo soo daynay marka hadday dhicila lahayd inan annaga hadeertaan inta aan ilaahay uuna qaado oon jaadibiyada ka baxna inan neefsanaa nagu cuslaanayso ma neefsan kartid liannahu waxaad ku neefsanaya oksijiinkan ilaahay hadda dhulka uu kuu dhigay waa oksijiinka meelahaas ku egyaha loogaga baxaya kor haddii lasii gaaro tancadimu aljaadibiya oksijiinka waa dhammaanaya kadib waxaa neeftii aad raadinaysaa khalaas marka kaanamaa yasacadu taas naftigeeda qow juz mina tafsiir weeyaan midkan basiidka oo nin kasta ou macnaha u ogaan karo oo shay kaa sareeya haddii gurigan haddii lagu yirahdo jaranjara inta laguu saaro gurigan oo tobanka dabaq ah jaranjaradan kufuul haddii lagu yiraahdo dhex markaa tegaysid waxaa waay tabarta way kaa dhacaysa wax la taabo karo malmuus ah marka asamaana kulamaa cala caleyk wixii kaa sareeya loo jeeda kulamaa aad korsii aadidne dhibka wuu sii badanaya macnihi kaanamaa yascadu fi samaa wa qowluhu tacaala baa kamid wuxuu ilaahay naftiisa ku sifeey wa axsinuu wanaag sameeya ina allaha ilaahay yuxibu lmuxsiniin fiiri min sifaatihi tacaala almaxaba ilaahay yuxibu cibaadahu lmuminiin wa axsinuu alixsaan waxaa la yidhaahdaa bictibaari alkhaaliqna waa loo fiiriyaa oo waa maxay markaa ixsaanka fi lcibaada alitqaan waay oo sida nebiga uu yiri ixsaanka an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka waa ixsaankii bayna eh, makhluuqa iyo bayna alkhaaliq fi lcibaada uu adoonka hagaajinayo ixsaan bayna alkhaaliqi bayna almakhluuqi walmakhluuq aakhar adiga mucaamalo a dad kale la dhaqmaysa mucaamaladaas haddaad wanaajisid oo ballankii aa ka soo baxdid oo sidii ay wax isku waafaqdeen aad u hagaajisay ixsaan fi lmucaamala la yidhahda marka ilaahay labadaba waa jecel yahay in cibaadadiisii qofkii itqaan ula yimaado addoomankiisana ixsaan uu ula dhaqmo ilaahay wuu jecel yahay marka ithbaatu almaxaba lilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay waxa weeyaan muxib wa hwa maxbuub jala jalaaluhu ilaahay asna waa la jecel yahay addoomankiisana wuu jecel yahay wa qowluhu tacaala baa kamida ah, wa aqsituu cadaala sameeya ina allaha ilaahay yuxibu lmuqsitiin dadka cadaalada sameeya wuu jecel yahay waxa weeyaan isimka ficilkan qasata haddii la yihahdo bimacnaa jaara aqsada haddii la yihahdo cadala hamsadaas daro macnay keenaysa alqaasid haddii la yidhaahdo waxa weya ninka oo jaa'irka oo jidka ka leexday w ninka muqsidka haddii la yidhahdo isim faacil laga dhigane waa ninka cadaalad samaynaya marka dadka muqsidiinta ah ilaahay manaabir min nuur buu ku fariisiyaa yowma alqiyaamati can yamiinihi jala jalaaluhu mubaalagatan fi ikraamihim sidaas waa marka in اllaha yuxib اlmuqsitiin marka ihbaat اlmaxaba lilahi tabaaraka wa tacaala wa qowluhu tacaala baa kamid oo fama staqaamuu lakum faاstaqiimuu lahum ina allaha yuxib اlmutaqiin fama staqaamuu lahum fama staqaamuu lakum intay idiin toosnaadaan faاstaqiimuu lahum u toosnaada adinkane gaaladii ballanka idiinla gashay hadday ballankii ku toosan yihiin xaggiina ballan burin ay ka imaanin in allaha yuxib اlmutaqiin kuwa ilaahay ka cabsada ilaahay wuu jecel yahay min jumlati maa yutaqى waxaa kamid eh ballanyaasha in la oofiyo walow ninkan gaalba ha ahaada hadaad isku waafaqdaan inaad adiga uga bixin oo aad ballanki kasoo baxdo saasaa la rabaa dadka muslimiinta a ah, waxyaalahay dacwada meel badan ku gaarsiiyeen waxaa kamid ah eh xusna tacaamul ama xusna almucaamala markay caalamkii gaaladii meel kasta ay tijaaro la mareen oo ay hadal run ah ammaanadii daryeelitaankiisi ay arkeen yaa la yihi wallahi dadkan waxasaa u wanaajiyay ayaga nagama wanaagsane diintooda wanaajisay ay sabab u noqotay dad badan inay soo wada galaan islaamka oo ay kamid yihiin undunuusiya wax badan wa qowluhu tacaala baa kamid ina allaha yuxibu الtawaabiina wa yuxibu اlmutatahiriin in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay atawaabiina kuwa noqoshada badan neh wa yuxibu lmutaahiriin kuwa isdahirana ilaahay wuu jecel yahay ithbaatu lmaxaba labadaba tawaab waxaa la yidhaahdaa nin ilaahay mar kastaba u towba keenay sawaaun dembi uu yaqaano uu ka dhacay ha noqoto ama midun ogeynba waxa weeye nin awaah ah oo rajaac ah kathiiru towbati warujuuci ila allah wa yuxibu اlmutatahiriin bmacnaa anahu yatataharu min alarjaasi wاnnijaasaati fi اlbadan kama yatataharu min almacaasi wاlbidac wاlkhuraafaat fi اlquluub labadaba waa isla yihiin wa qowluhu tacaala baa kamid e qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah qul in kuntum haddii aad tihiin qul waxaad ku tiraahdaa li nabi muxamed aayadan aayat imtixaana la yidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkum allah nin kastoo sheegto ilaahay inuu jecel yahay ficilkiisa iyo suluugiisa la fiirinaya ma nin nebiga sunnadiisii ku dayday miyaa mase nin khabd iyo takhabad khabta cashwa haddaad aragtid ninka sheegana ilaahay inuu jecel yahay waxaad ka fiirisaa suluugiisa sunnadii nebiga awaamirtii nebiga kudayashadiisa hadday muuqato ninkaas dacwada uu sheeganaa waa run laakiin ilaahay baan jeclahay inaad tiraahdid haddana sunnadii nebiga iyo raacitaankiisina ayna kaa muuqanin waa dacwa baaila dacwaa baatila weeyaan marka dacwo kasta hadday bayinaad lahayn waxaa la yihaha fa awlaaduha adciyaa haddaad adiga wax sheegatid waa baraahiintii iyo bayinaadkii inaad la timaadid weeyaan marka hadda fiiri tuxibuuna allaha fata ilaahay in la jeclaanaya macnaha naxn nuxibu allaha wallahu yuxibu cibaadahu wa qowluhu tacaala fasaufa yaati allaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunahu ithmaat اlmaxaba hadda ashaacirada kamida waxay leeyihiin maxaba waxa waa maylu اlqalbi ilى shay marka ilaahay maxaba looma sugaayo bay leeyihin markaasaan leenahay almaxaba alati bimacnaa maylu اlqalbi ila shayi hadihi maxabat اlkhalqi wa laakiin maxabat اlkhaaliqi waa ka duwan tahay lafdiga iska waafaqsan yihiin ma aha inay macnihiina iska waafaqsan yihiin intaasaa kugu filan wa qowlihi tacaala weeyaan oo ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiilihi safan kaanahum bunyaanu marsuus ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwii yuqaatiluuna fii sabiilihi jidkiisa kuwa ku dagaalamaya oo jihaadki liiclaa'i kalimat illaahi safan xaal ay yihiin kuwa saf ah kaanahum waaba ayagoo bunyaanun dhis ah marsuusun laysa saaray ilaahay sidaasuu towxiidulkelima u jecel yahay dadka sheeganayo inay dagaalamayaan liiclaa'i kelimat illaahi inay jamaacaad kala ahaadaan ma ah qolo fulaan qolo fulaan qolo fulaan jihaad ma ah waxaa weeyaan jihaad waxaa la yidhaahdaa waa midkii hal raaya leh ummadina calaa qalbi rajulin waaxid ay tahay is adeecayaan cinda idin bay cadowgoodana ka quulaysana ilaahayna ay raalli garayn karaan marka ilaahay dadkaas uu jecel yahay markii lagu leeyahay huwam aladiina yucطiihim nasrahu dadkaasaa nasriga ou ilaahay yabo wa kaana xaqa calayna nasru lmuminiin la yihi nasriga dadkaasaa helay laakiin waxa weeyaan waan iskhilaafaynaa jamaacadan kala nahay iyo kooxyaal nasrina waan ka sugaynaa ilaahay ismeelkeena walaa tanaasacuu fatafshaluu wa riixukum sidaasuu ilaah yiri wa qowluhu tacaala wa huwa algafuuru lwaduudu marka yuxibu yuxibu yuxibudaas waxa weeyaan waa sifatu lmaxaba wa wa huwa ilaahay algafuuru allihii dhaafid badan waay alwaduudu allihii isjeclaysiin badan weeyaan gafuur iyo waduud sifataani min sifati lmubaalaga facuul bay ku timid gafuur allihii dembi dhaafa ma aha allihii dembi dhaaf ba badan waay dembi dhaafad dembi dhaafkiisa allahu badan yahay weeyaan ghafuur waad aragtay oo ina allaha yakfir dunuuba jamiica qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaahi ina allaha yakfir dunuuba jamiica ninaa waxaa laga yaabaa min yowmi an khuliqa waqila wacaqala ilaa qubayla wafaatihi macaasi iyo balaayo iyo kufri ou dabada ka wada fi laxadaati alakhiira iyuu towbo keenay ilaahay yakfir lahu jamiica dunuubihi alaysa hada raba gafuura nacam wa huwa algafuur raxiim alwaduud allihii macnaha isjeclaysiin badan waayo addoomankiisa ilaahay waxa weeyaan wanaagyaal badan anuu ilaahay noo qabanaya wuxuu ilaah intaa noo samaynaya waxa weeyaan inaan diintiisa jeclaano dembi hadaad gasha waa lagu dhaafay caafimaad adagoo iska muqasir aha caafimaad lagu sii caruur iyo xoolaa lagu sii maxaan ku idhaha amni iyo amaana lagu siiyey fiiri rasuul baa lagu soo diray xaqi baa lagu tusiyey xasanadii bicashiri amhaaliha sayi biwaaxidatin kulu daalika wanaagyaal badan inaad ilaahay jeclayt ood jeclaatid waa marka waxaa la yidhah laa yahlaku cala allahi ilaa haalik nin halaagsama haddaad aragtid maca kuli hadihi اlfuras alati utiixat lahu nin oo aan khayr doonaynin weeyaan wallahu aclam wslى اllah wslama calى nabiyina muxamadi w aalihi w saxbihi ajmaciin